بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رملة بنت أبي سفيان waxaan qaadanaynaa ramlo binti abi sufyaan umu xabiiba aaharad way dooratay allaha ilaahay iyo wa rasuulahu rasuulkiisa ayaa waxay ka dooratay calaa maa siwaahumaa wixii ka soo haray wixii ka soo haray ilaah iyo rasuulkiisa alla iyo rasuul baa intay dooratay intii oo kale way ka tagtay wa karihad waxay nacday an tacuuda inay u laabato lilkufri gaalnimo kamaa yakrahu lmar'u qofku suu u naco an yuqdafa fi nnaari in dab lagu tuuro yaa jecel inta la qabto oo dab iyo naar lagu rido waa ma jiro sida qofka uu u nacayo in dab lagu tuuro oo kale ayay umu xabiiba waxay u nacday in naar lagu tu inay gaalnimo u noqoto ragga mu'arikhiinta ayaa sidaa yidhi waa taariikhyahanada maa kaana ma ahaanin yakhturu inay ku soo dhacdo bibaali abi sufyaan bni xarbi abi sufyaan bin xarbin maskaxdiisa anna fii wasci axadin anna fii wasxi axadin min qurayshin inay cid awood u leedahay oo quraysh ka mid ah maskaxda abaa sufyaan kuma soo dhicin anna fii wusci axadin qof inuu kari karo daaqa iyo awood uu u leeyahay oo min qurayshin qoraysh ka mid ah an yakhruja inuu ka baxo calaa sulطaanihi awooddiisa suldaanadiisa macnaha inuu khilaafo amarkiisa qof kari karaa inuusan jirin ayuu u haystay abusufyaan maskaxdiisana weli kuma soo dhicin qof inuu awoodi karo oo quraysh ka mida yakhruja inuu ka baxo calaa sulطaanihi maamulkiisa ow ama se yukhaalifahu khilaafaya fii amrin amar oodii baalin baal iyo wax u saaxiib ah arrin umuuraha ka mid ah oo sha'ni u saaxiiba qof khilaafi kara inuu jiro maskaxdiisa maba ku soo dhicinba waayo fa huwa asagu waa sayidu maka maka odaygeedii waaye almutaac ee la adeeco wa zaciimuha waa zaciimkeedii kaaba qabiilkii alladii kaasoo tadiinu lahu ay u hoggaansanto bilwalaa'i adeecitaanka in welo loo sameeyo oo la adeeco dadkoo dhan inay u hoggaansan yihiin taasuu ahaa macnaha laakinna laakiinse ibnatahu gabadhiisii ramla ramlo la odhan jiray almukannaatun oo loogu magac dari jiroo loogu kunyeynahayay biummi xabiiba ummu xabiiba qad baddad waxay kala tuurtuurtay waxay kala daadisay kala kala firdhisay haada zacmu sheegashada zacmiga iyo waxa uu sheeganahayey way kala tuurtayoo gacan lugahay ku kala fardhisay macnaha wax kama jiraan ayay ka dhigtay wadaalika arrintaana waxay ahayd xiina wakhtigii kafarad ay ku gufrisay oo ay diiday biaalihati abiiha aabbaheed ilaahyaalkuu sheegahayo oo wa'aamanad ay rumaysay hiya ayada iyo wa wasawjuhaa ninkeedii cubaydillaahi bni jaxshin ahaa billaahi alle ay rumeeyeen waxdahu asagoo keligii ah laa shariika lahu shirkina uusan markaa u sugnayn mar allaala markay kala daadisay beddelka ku samaysay kala furfurtay zacmiga iyo sheegashadaa aabbaheed waxay ahayd waa xilli ay ku kufrisay ilaahyaalkuu caabudi jiray aabbaheed xiina kafarad waa markay ku kufrisay biaalihati abiiha aabbaheed aabbaya aabbaheed ilaahyaalkiisii wa aamanad ay rumaysay hiya ayada iyo wa zawjuhaa ninkeedii cubaydillaahi bnu jaxshin ahaa billaahi waxdah ilaahay keligii laa shariika lahu asagoosan shirki lahayn oo wasadaqad ay aamintay rumaysay birisaalati nebiyihi nebigiisii risaaladii uu u soo dhiibay moxamed ibni cabdillaah xilligaasay wax kama jiraan ka dhigtay khiyaalkii aabbaheed xaawala wuxuu isku dayey abu sufyaan bikulli maa uutiya wax kasta uu lahaa ama la siiyey oo min sadwatin iyo waba'sin awood iyo xoog ahaa wax walba oo la siiyeyoo sadwo iyo qabasho ah iyo ba'si iyo xoog ah ayuu xawilay iskuna dayey ay raddu inuu ku soo celiyo ibnatahu gabadhiisa iyo wa sawjaha ninkeedii ilaa diinihi diinkiisa iyo wa diini aabaa'ihi aabbayaalkii diinta ay wataan wax badan ayuu xaawilay abusufyaan inuu ku soo celiyo gabadhii uu dhalay iyo ninkeeda uu ka soo celiyo una soo celiyo diinka asaga uu haystay aabbayaalkii falam yuflix kuma liibaanin kuma guulaysanin arrintaa oo uma suuro gelin maxaa yeelay li'anna aliimaana iimaanka alladii iimaankaasoo rasakha ku sugnaaday oo degay fii qalbi ramla ramla qalbigeeda kaana acmaq waa ka xeel dheeraa min an taqtalicahu inay fujiso caasiiru abi sufyaan abaa sufyaan dabayshiisa caasiiraha dabaylaha abaa sufyaan macnaha iska isticaaro awoodaha uu isticmaalahayo iyo wax allaala waxau raba inuu dadka kala hortaga diin ka qaatay iimaankii ku sugnaaday qalbigii ramla waa ka xeel dheeraa oo camiiq buu ka ahaa inay fujiso ay ruxdo casiiro abi sufyaan wa ahbata ayuu ahaa mid ka sugnaasho badan oo ka xoog badan min an yuzaczicahu inuu dhaqdhaqaajiyo uu gelgelo hadabahu xanaaqiisii xanaaqa abaa sufyaan uu u qabay gabadhiisa iimaankii qalbigeedii degay waa ka sugnaasho badnaa oo waa ka xoog badnaa in xanaaqa iyo ciilka abaa sufyaan uu gilgilo amase uu ruxruxo xaaladdaa markay meeshuu maraysay rakaba abaa sufyaan abaa sufyaan waxaa soo koray alhamu murug aad iyo aad u weyn abaa sufyaan wuxuu dareemay oo ka soo buuxsamay murug waa bisababi islaami ramla ramlo islaamnimadii ay islaamtay sababteeda waayo famaa kaana ma ahayn abu sufyaan yacrifu mid yaqaanoo og biayi wajhin wejigee yuqaabilu qurayshan quraysh uu kula hortegi karaa quraysh sidee buu ku horqaabili karaa iyo wejigee ayuu quraysh kula hortegi karaa waayo asaga waxa uu ka mid yahay dadka aad u cadaadiya oo dhibaateeya inta diinta qaadata sidaa darteed yaa ka oggolaanaya gabadhaadiibaa islaamtoo faraha laga qaadayaa dadka kalena dhibaad gaarsiinaysaa marka taasi waxay ku noqotay hami iyo murug aad iyo aad u weyn islaamnimada ramla famaa kaana yacrifu waayo wuxuu garan waayey biayi wajhin yuqaabilu wejiguu kula hortegi lahaa qurayshan bacda an cajaza waa markii uu ka caajisay ka bacdi bacda can cajaza mar allaala markii ay u suurageli waysuu ka caajisay kadib can ikhtaaci ibnatihi gabadhiisa inuu ku qanciyo limashii'atihi wuxuu asagu markaa doonaayo gabadhiisa in alla inuu ku soo hoggaamiyo ee uu ku qanciyey soo khuduucday gabadhiisu hadalkiisa qaadata wuxuu asaga doonaayo mar allaala markay u suurogeli weysay ee uu ka caajisay kabacdi oo ay uu ka tabar dhigay taas ayaa kaliftay inuu waayo weji uu quraysh kala hor tago iyo walxayuulalati inuu kala dhex galo xayluule inuu markaa sameeyo duunaha ayada iyo wa duuni itibaaci muxammedin raacitaankii nebi moxamed iyo ayada inuu kala dhex galo ee uu ka dadbo mar allaala markuu ka cajisay awoodna markaa u waayey walamaa eh, goortii wajad ay heshay qurayshun quraysh walamaa wajad markay aragtay ama ay ogaatay quraysh anna abaa sufyaan abaa sufyaan inuu saakhitun uu yahay mid u xanaaqsan oo u caraysan calaa ramla ramla iyo wa zawjihaa ninkeeda ijtara'at calayhimaa way ku dhiiradeen marka mar allaala markii ogaatay bacdamaa zaciim uu yahay inuusan ka hor istaagaynin qof allaala qofka raba inuu tallaabo ka qaado ramla iyo ninkeeda waa cubaydilaahiye quraysh waxay bilowday inay markaa ku dhiiradaan labadoodaba wadafiqat waxay guda gashay qurayshi tudiiqu inay ku ciriirinaysa calayhimaa korkooda alkhinaaqa xariga khinaaqa qofka marka la ceejinayo amase wax lagu xirhayo kaasaa loola jeedaa inay ku ciriirinayaan xarigii iyo maradii ceejinta wajacalat waxay guda gashay qurayshi turhiquhuma inay ku adkaynaysay ku kelifayso dhibaato ashadda alirhaaqi kelifitaan iyo dhibku samayntan u daran ayay bilaabeen xataa baataa ilaa ay noqdeen labadoodiiba laa yutiiqaani kuwa aan keri karin alxayaata inayba ku sii noolaadaan fii makkata maka heer waxay gaarsiiyeen maka inay ku noolaadaan waa ramla iyo ninkeedii ay awoodi waayeen xataa baataa ilaa ay baryeen ama ay noqdeenay ahaadeen laa yutiiqaani kuwa aan keri karin alxayaata nolol fii makata maka ay ku noolaadaan walamaa goortii adina uu u fasaxay alrasuulu rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi lilmuslimiina muslimiinta bilhijrati inay bal u hijroodaan ila alxabashati dhulka xabasha kaanat ramlatu ramlo bintu abi sufyaan waxay ahayd iyo wa iflatuhaa gabadheedii alsaqiiratu ee yareed ee xabiibo ahayd iyo wa zawjuha ninkeedii cubaydillaahi bni jaxshin saddexdoodiiba fii aliicati almuhaajiriin daliicada iyo dadka safka hore kaga jirjira muhaajiriinta ila allah alla diinkiisii u jeeday oo bidiinihim diinkoodii la hijrooday ilaa xima najaashi najaashi ilaalintiisii dhowriddiisii u hijrooday biiimaanihim iimaankooda bal inay ku ilaalsadaan ay ku dhowrsanaan najaashi iyo meeshuu markaa yahay xukunkiisa dad allaala dadkii ugu horreeyey ee baxay ayay markaa ku jireen waa ramla iyo canug yar oo ay dhasho xabiiba lagu magacaabo iyo zawjkeydii cubaydillaahi bnu jaxshin safafka horay muhaajiriinta kaga jireen fii taliicati اlmuhaajiriina ila allaahi bidiinihim dadka ilaahay xaggiisa u hijrooday oo diinkoodii la hijrooday alfaariina cararay la baxsaday oo aaday ilaa xima najaashi najaashi ximadiisii ilaalintiisa biiimaanihim iimaankooda laakina abaa sufyaan ibni xarbin io waman macahu waa aabbaheede abaa sufyaan iyo in allaala inta asaga micigiisa ahayd oo min zucamaa'i qoraysh qoraysh odayaashoodii ahaa caza waxaa ku adkaaday calayhim korkooda yaflita inay ka baxsadaan min aydiihim gacmahooda ulaa'ika nafaru kooxda oo min almuslimiina muslimiinta ka mid ah ee baxay ee xabasho aaday ee najaashi u tegey qoraysh way ku adkaatay macnaha qorayshi arrintaa way ku adkaatay waa abasufyaan iyo wax allaala wixii asaga micigiisa ahaa oo zucamadii odayaashii reer qoraysh ahaa waxaa ku adkaaday oo culays ku noqday macnaha korkooda inay baxda inay baxsadaanay baxaan an yaflita min aydiihim ulaa'ika kuwa inay gacmahooda ka baxdaan annafaru kooxda ah oo min almuslimiin iyo wa an yaduuquu inay dhadhamiyaan طacma araaxati raaxada dhadhankeeda fii bilaadi alxabashati dhulka cabashay ku dhadhamiyaan taasi way ka xumaadeen macnaha aad iyo aad bay u noqotay waxay qaada kari waayaan fa arsaluu kolkaasay direen rusulahum rusushoodii ila اnnajaashi najaashi bay u direen waataanu soo marnay qisadii jacfar markaanu ka sheekaynaynay laba nin oo jaldayn ah oo xoog xoog badan oo qoraysu camadoodii ah ayaa markaa loo diray saasay markaa u direen fa arsaluu rusulahum rusushoodii ila najaashii bay u direen yuxariduunahu ayagoo ku guubaabinaya calayhim korkooda in loo soo celiyo ragga wayadlibuuna dalbahaya minhu najaashi xaggiisa an yuslimahum inuu u soo gacangeliyo ilayhim xaggooda wayadkuruuna lahu iyo inay u xusaanay u sheegaan annahum kuwan u yimid yaquuluuna inay odhanayaan fi lmasiixi masiix iyo waummow hooyadii oo maryamo ahayd qowlan hadal yasuuhu xumaynaya hadal uusan ku qanacsanayn dhibahaya najaashi ayay ku hadlayaan taana markaa way ugu dareen fabacafa adeeg buu u diray annajaashiyu najaashi ilaa zucamaa'i almuhaajiriin muhaajiriinta zucamadooda intii hogaamiyaal u ahaa wasa'alahum waxa uu su'aalay can xaqiiqati diinihim diinka ay wataan xaqiiqdeeda iyo sida ay tahay iyo iyo wa camaa wixii yaquuluunahu ay ka odhanayaanay ka aaminsan yihiin fii ciise bni maryam iyo wa ummahu hooyadiiba ciise bnu maryam iyo hooyadii waxay ka aaminsan yihiin taana wuu su'aalay wa talaba wuxuu kaloo ka codsaday najaashi ilayhim muhaajiriintii xaggooda ay yusmicuu inay maqal siiyaan shay-an waxoogaa oo min alqur'aani qur'aanka ka mid ah alladii kaasoo yanzilu uu degay calaa qalbi nebiyihim nebigooda qalbigiisa wax qur'aanoo lagu soo dejiyey qayb ka mid ah inay maqalsiiyaanna wuu ka codsaday falammaa goortii akhbaruuhu ay u sheegeen muhaajiriinta najaashi bixaqiiqati alislaam islaamka xaqiiqnimadiisa iyo dhabnimadiisa oo watan ay aqriyeen calayhi korkiisa bacdan qayb oo min aayaati alqur'aani qur'aanka aayaadkiisii ka mid ah bakaa waaba ooyeyba najaashi isla mar allaala markii ay u sharxeen islaamnimada xaqiiqdeeda iyo nebiga wax allaala wuxuu u keenay hore baan u soo marnay intaa kadibna ay akhriyeen korkiisa qayb aayaadka qur'aanka ka mid ah najaashi uu iscelin waayey wa wainna min ahli اlkitaabi laman yu'minu biاllaah ahlu kitaabka ku ilaahay rumaysan baa ku jira waxa idinka laydinku soo dejiye rumaysan wixii hore loo soo dejiyey iyo dhammaan rumaysan khaashiciina lilah allana u khushuucaya aan iibsanayn aayaadka alle famanan qaliilan najaashi bay ku soo degtay bakaa waa ooyey xataa akhadad ilaa ay qoyday lixyatuhu garkiisa ilaa idintii intay soo dareertay ay ku soo qubatay oo ay balalisay qoyday garkiisa ayuu markaa ooyey wa qaala lahum wuxuu ku yidhi inna haada midkan alladii kaasoo unzila la dejiyey calaa nebiyikum nebigiina muxammedin muxamed ah iyo waladii kii jaa'a uu la yimid bihi kaa ciise bnu maryama yakhrujaani waxay ka soo baxeen labadaba min mishkaatin waaxidin hal shubaakay ka yimaadeen buu yidhi hal meel bay ka wada yimaadeen mushkaad waaxid ah ayay markaa ka soo baxeen waa meesha musbaaxda la gashto oo nuurku saa u soo bixiyo dhinac kale uusan aadin meeshaas ayay ka wada yimideen uma kabacdi aclana wuxuu iclaamiyey uu bannaanka dhigay uu daboolka ka qaaduu daaha ka qaaday najaaji iimaanahu rumayntiisii billaahi alla uu rumeeyey waxdahu keligii laa shariika lahu shirkina uusan lahayn iyo wa tasdiiqahu rumayntiisii u rumeeyey linubuwati muxamedin nebi moxamed nebinimadiisii salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh intaasuu isla markii iclaansaday daboolka ka qaaday daahana ka furay kamaa aclan suu iclaaniyeen oo kale ximaayatahu dadkii asaga ximaayadiisa ahaa ee ilaalintiisii ku jiray oo liman haajara dadka hijrooday ka mid ah ilaa ardihi dhulkiisa u soo hijrooday say ayaguna u iclaansadeen oo ay bannaanka u soo dhigeen oo ay daaha uga qaadeen iimaannimadooda oo min almuslimiina muslimiinta ka mid ah cala araqmi ayadoo ay jirto min anna bataariqatahu nimankii hoosjoogayaashiisii ahaa ee culimmadiisii ahaa abow inay diideen an yuslimuu inay ayagu islaamaan oo wadalluu ay ku sugnaadeenay ahaadeen calaa nasraaniyatihim nasraaniyadooda nasraaniyadooday markaa isaga sugnaadeen oo way diideen sidii najaashi u islaamay oo kale inay ayaguna markaa u islaamaan iclaam buu samaystay oo daahuu ka qaaday najaashi mar allaala markuu maqlay hadalkii iyo aayaadkii ilaahay iyo loo sharxay xaqiiqda iimaanka sida markaa uu yahay sida ay ximaayadiisii iyo dadkii asaga u soo galay oo dadkii dhulkiisii u soo yirooday muslimiinta ka mid ay daaha uga qaadeen ayadoo weli ay jirtay min anna badaariqatihi nimankii bidaaraqadiisii ahaa abow inay diideen an yuslimuu inay ayagu islaamaan oo wadallu ay ahaadeenay ku sugnaadeen calaa nasraaniyatihim nasraaniyadooda xasibad waxay u malaysay ummu xabiiba ummu xabiiba bacda daalika markaa kadib ana alayaama maalmaha safat lahaa inay u saafi noqdeen xareed nadiif ah oo kale inay maalmihii u noqdeen bacda tawaali cabuusin cabuusnimo iyo dhibaato iyo wejitubnimo dheeraatay kadib intaa haddiiba ay aragtay waxay u malaysay umu xabiiba inay saafi u noqotay diinteeda waxay u malaysay inay barax la'aanaadeen oo ayagoo dhan xareed saafiya ay heleen iyo wa anna rixlatahaa safarkeedii ashaaqa dhib ka badnaa oo fii طariiqi اlaalaami waddadii xanuunyada badnaa afadat inay geysay bihaa ayada ay u dhaadhicisay ilaa waaxati اliimaani waaxada iimaanka waaxadii iimaanka inay u dhaadhicisay ayay markaa u malaysay waa meeshii iimaanka manaa ilaa waaxati alamaana dheh waaxadii iyo meeshii ammaanka ahaa inay bal u soo dhaadhicisay ariiqii dheeraa ee xanuunka badnaa inuu u soo dusiyey una soo dhaadhiciye soo geeyo intihadii iyo gebagabadii ay keentay ilaa raaxat اlamaana ama waaxat alamaana waaxada ama meesha amaanada meelay ku ammaan helayaan saasay markaa u malaysay umu xabiiba intaa haddii ay dhacday id wakti lam takun aynan ahayn taclamu mid og maa khaba'tu waxay u qarisay lahaa ayada almaqaadiir maqaadiirta waxyaabaha maqaadiirtee dhici doona ee qabsan doona ayada ma aynan ogeyn waxyaabo fara badan oo u qarsoona oo ay maqaadiirtu u qarisay ayaa markaa jirtay waxay u malaysay bis khalaas dhibkii inuu dhammaaday waaxadii ammaanadana inay heshay inay ka baxday cabbuusnimadii dheeraatay inay saafinimii xareed macaan heshay falaqad shaa allaahu ilaahay waxa uu doonay tabaaraka xikmatahu xikmadiisa iyo khayrkeeda ha batee tabaarakat ay khayrkeedu badatay xikmatuhu xikmadiisa an yamtaxina inuu imtixaamo buu ilaahay doonay umu xabiiba imtixaaman imtixaan qaasiyan adag imtixaan adag oo xoog badanoo tatiishu duulisa wareerisa fiihi imtixaanka cuquula rijaali raggii caqliyaalkooda dawi اlaxlaami cuquusha u saaxiibka ahaa dadkii axlaamta iyo kayrka iyo asxaabulcuquulka ahaa ee aadka u caqli badnaa ilaa qof kasta qofka kale inta uu ka caqli badan yahay ilaahayna garaad fiican ka siiyey imtixaanka soo fod saara inuu ka dabaasho ee uu ka gutay u badan tahay laakiin imtixaankii umu xabiibo la marsiiyey qaasibuu ahaayo wuu adkaa nimankii cuquusha u saaxiibka ahaa iyo raggii caqliga badnaa ayaa qalbigoodii waxay ka dhigtay caqligoodii mid duulo oo baxa wa watadacdacu laclac ku samaysay oo gelgishay amaamow hortiisa afhaamu dawi lafhaami dadka fahamka u saaxiibkaa fahamkooda imtixaanka umu xabiibe la marsiiyey wuxuu gelgelay uu dhaqdhaqaajiyey hortiisa marka loo fiiriyo dadka in badan wax fahmo fahmadooda waa imtixaan adag baa loola jeedaa wa an yukhrijahumaa min daalika alibtilaa'a alkabiir wa an yukhrijahumaa iyo inuu ka saaro ayuu ilaahay doonay min dalika alibtilaa imtixaanka alkabiiri ee weyna daafira ayadoo ah tii guulaysatay ilaahay inuu imtixaamuu doonay imtixaankana uu ka saaro subxaana wa tacaala ayadoo daafira ah guulaysatay tatarabbacu ku fadhiisatay calaa qimati الnajaaxi guusha meesha ugu sarraysa haba la imtixaamo imtixaanka haba ahaada mid adag oo raggii caqliga badnaa iyo dadkii fahamka u saaxiibkaa gilgilaye rabbi inuu ka bixiyo ayuu doonay falaqad shaaءa allah an yukhrijaha inuu ka saaro gabadhaa min dalika alibtilaa imtixaanka alkabiiri ee weyn daafira ayadoo ah tii guulaysato imtixaankii ku baastay oo tatarabbacu ku fadhiisatay calaa qimati najaaxi guusha meesha ugu sarraysa qimadeeda iyo dhakadeedii meesha ugu sarraysa muxuu yahay marka imtixaankeedii waa kanaafa fii daati layla habeen habeenooyinka u saaxiibka ah awad waxay aaday u dumatay umu xabiiba ilaa madajicihaa makaanu jiifkeeda meeshay seexanaysay firaashkeedii ama waa sariirteedii ama waa derinteedii ama waa gogosheediiye ayay markaa aaday fara'ad waxay ku aragtay fii maa yaraahu naa'im qofka hurda wax uu arko qofka hurda wax ma arkin riyu arkaa keliya macnaha way riyootay waaye fara'ad waxay aragtay fii maa yaraahu waxa uu arka annaa'imu qofka naa'imkee hurdaa anna zawjaha ninkeedii cubaydillaah bin jaxshin oo yatakhabadu ku dhex timbanaya fii baxrin bad lujiyin mool ah yay riyo ku aragtay odaygeedii la soo hijroodayo mutakhabid ahoo ku dhex titimbanayo ku dhex jira macnaha si qaab daran ugu dhex sugan bad mool ah oo khashiyatu ay dabooshay dulumaatun mugdiyaalo bacduhaa qaarkood fowqa bacdin qaarka kale korkoodu ay yihiin wahuwa asaguna biaswa'i xaal xaal midda ugu xun markaa ku sugan aad yaad u qaab daran aswa xaal waa xaal iyo arrintan u daran markaa ku sugan fahabad way ka soo booday min nawmihaa intaa markay riya ku aragtay hurdadii ka soo naxday way soo booday madcuura ayadoo argagaxsan mudariba aad u naxsanoo wadnaheed isgaraacayaan iyo hurdadii ka soo booday walam tasha' ma aynan doonin ummu xabiiba an tadakkara inay u sheegta lahu asaga ilan waa riya xun ow liaxadin ama qof kale oo hayrihi hayrkiisaa shay-an wax oo mimaa ra'ad waxay aragtay ah waxa ay aragtay bacdamaa odaygoo qaab daran iyo asagoo asoo xaal ku jira iyo asagoo bad ku dhex jiro mutakhabiqahoo ku dhex tiitiimbanaya iyo dulumaad qaarkood qaarka kale la kor saaray ay ku riyootay ma aysan doonin ummu xabiiba inay cidna u xusto ama qof ay u sheegto asaga ama kayrkiiba shay-an oo min maaraat waxay aragtay markaa ka mid a riyadu hadday saalix tahay ay wanaagsan tahay min allaahi bay ka timaadaa baa la yidhi xagga alle adigoo khayr ku jiro qur'aan akhrinayo tukanayo janno laguu sii wado dad fiicfiicanoo saalixiinna ku dhex jiro masaajidka joogoo tawaafaya haddaad ku riyooto min allah ilaa xaggiisay ka timaadaa cunubka riyada lagu magacaabo waa dhabdhabkee shaytaan bay ka timaadaa axadkiin haddii riyo fiican uu arko xadiidku wuxuu tilmaamayaa ha u sheega qofka uu jecel yahay keliya cadowgaaga ha u sheegani inta badan si qaab daran baa laga yaabaa inuu kaaga fasiro riyadana inta badan fasirka hore say ahaatay u dhacdaa maca daalika waxaa loogu talagalay qofka haddii riyo fiican uu ku riyoodo inuu rabbina ku mahdiyo qofka sidiiqiisii saaxiibkiina uu u sheego haddiise laakiin riyo xun uu ku riyoodo qofka dhinacaad u jiifta meehe dhinac kale isu beddel marka hore ka bacdina saddex mar bidixda afuuf ilaahay tacaawud ka sameeyo ka magangal shaytaanka rajiimka ah qof aad jeceshahay iyo qofaad necab tahay cidna ha u sheegin ku dhibi maysa sida xadiidku tilmaamaye inta un baad samaynaysaa haddaad kari karta inaad kacdood weysaysatood laba rakacad dukato kadibna aad jiifkaaga isaga sii noqoto adoo istareexayd markaa seexanaysaa dhibaato markaa kuma jirto mana ku dhibayso saanaan ku riyooda iyo libaaxii cunayaan ku riyooda i anoo dhulka ku dhaca anoo god kullaygu ridaan ku riyooda iyo waxaa dadaaad maqlaysaa riyada xumaba la sheegaba sidiiqaagii cadowgaaguba ha u sheegani markaad jiiftana isgadi un dhinacaad u jiifta maya dhinac kale isu rog qofna ha u sheegin wax dhib ah ay ku gaarsiinaysa ma laha hadday wanaagsan tahay waa bishaaro nebinimadu kama harin buu dhahay nebiga ilaa mubashiraad maahane maxaa la yidhaahdaa waa riyo wanaagsan buu yidhi oo loogu riyoodo qofka mu'minka ama asaga uu markaa ku riyoodo alaa ina أwliyaaء allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wakanuu yattaquun lahum اlbushra fi اlxayaaةi اdunya wa fi اlaakhira bishaarada noocaas ah waa riyada saalixada ah laakina laakiinse ru'yaahaa riyadeedii maa labisad maba daahinba an taxaqaqad inay dhabowday way xaqiiq noqotayba haba aamustee riyadii xaqiiqay noqotay id wakti lam yalqot aysan ka soo wareeganin yowm tilka allayla maalinta ama habeenka riyadu ay aragtay maalin yowmu tilka allayla habeenkaa ayada ah maalinteeda layladaasoo almashuumati baaska lahayd ilaan habeen aad u baas leh bay ahayde waxay ku riyootay marka la fiiriya waa mash-uuma xataa kaana ilaa uu noqday cubaydillaah ibni jaxshin oo ninkeedii ahaa qad irtadda mid ka ridoobay oo ka laabtay can diinihi diinkiisii islaamka watatanasara nasraanina markaa noqday ama watanasara nasraaniyoobay oo diintiisii intuu ka laabtay diintii nasaare uu galay uma kabacdi akaba calaa xanaati alkhamaariin nimanka khamaariinta ah ee dukaamadoodii ayuu markaa iska fadhiistay wuxuu ku duldhacay uu dul fadhiistay nimanka noocaasee khimaarkana ciyaara khamradana caba dukaamadoodii ayuu iska ag fadhiistay waay waa dakaakiinta khamaariinta yucaaqiru asagoo cabahaya oo weliba xoog uu cabaya umu lkhabaa'ifi khabaa'if oo dhan hooyadood umulkhabaa'if khamradaa la yidhaahdaa waayo xumaan oo dhan bay hooye u tahay waxaanoo dhan ee la arkaya xumaan la sameeyo khamradaa u noqonaysa sidaa darteed dembi dadku waxay u maleeyaan dembi fudud laakiin ayadoo ayadaaba waxay tahayba khabaa'ifta hooyada qofku mar allaala marka uu sarqaamo qalbiga iyo miirkana uu ka tago markaasaa wax walbo muxaramaada uu markaa bannaystaa waa suuragal qofki intuu caqligiisa jooga in badan inuu iscelceliyo in xaalad noocaasee markaa dhacdo ninkii koobka khamrada meesha loo soo dhigay ee la yidhi gabadhaanna ka sinayso ama khamradaan cab xaaladda noocaasa intuu fiirfiiriyu isyidhi war khamradaa kuu fudude khamrada markaa iska samee ama gaal noqo baa la yidhi ama khamradaan cab ama gabadhaan ka sinayso koobkaa waxba kaama dhibee biyaha kululqacis iska sii buu yidhi kiibuu markaa cabay markuu cabay buu miir daboolmay meel allaala meel uu jooga ma yaqaano miir ma laha qofka khamrada caba aad aad bay u dhib badan tahay ilaahay subxaana wa tacaala aad io aad ayuu dadka uga mamnuucay una diiday iska ilaaliyana waa la tilmaamay markuu miir daboolmay ayuu is yidhi maxaa samaysaa see xaalkaagu noqdaa gabadhii meesha fadhisuu arkay aydii buu ku bilaab wuu ka sinaystay mar allaala markii zinadii uu galay canugii meesha joogay uu dilay lasoo qabtay ee la yidhi maxaa dembigaa u samaysay shaytaan baa u yimid kolkaasuu dhahay ma ku badbaadiyaa ila marka hore asagaa ku qariixaye a markaasuu wuxuu yidhi hal mar ii sujuud bal waaye aan ku badbaadiye mar allaala markuu u sujuuday buu hi innii barii'un minka innii akhaafu allaha rabba alcaalamiin aday ku jirtaa buu dhahay beri baa ka aniga caalamiinta rabbigeedaan ka cabsanaa intaa maxaa keenay waa khamradii waa khabaa'if oo dhan iyo qurux oo dhan ayadaa hooyow ah falaa yartabi falaa yartawi kama cukanaanaya minhaa xaggeeda walaa yashbacu mana ka dhargaayo mid ka dhargaaya ma aha mid ka cukanaanaya oo intuu cabo hal mar intuu cabo ka tegaayana ma aha mar walba waa cabaya ma ka dhargaayo mana ka haraad beelaayo waqad khayarahaa wuxuu khiyaar geliyey gabadhii miskiinta ahaydna bayna amraynin laba arin baynkeeda axlaahumaa midda macaanna murun ay qaraar tahay labadaa arin ee uu khiyaar geliyey taan isdhahna middaan baa macaan ayadaaba kharaar ahba fa imaa an tudliqa inuu طalaaqa uu furo wa imaa an tanasara inay nasraani noqoto inay tanaasar diinta nasraano ay qaadato labadaa mid wa imaa an tatanasara inay nasraaniyowdo iyo inuu طalaaqo labadaa mid doora buu yidhi haddii dalaaqa ay doorato waa ku cidla meeshii aabbaheed gurigiisii bay ka soo tagtay dholkii ay degganeed oo tol iyo qaraabe ay joogeen way ka soo tagtay meel waxshi oo cidlay cunug yariisa ku haysataa waa dhibaato haddii ay diinta islaamka ka noqotay diinta kala gashana rafaadkii iyo dhibkii ay u soo martay diinta islaamka aaway aaway ilaahay xidhnaantay ku xidhnayd subxaana wa tacaala waa ma jirto wajadad waxay isheshay umu xabiiba nafsahaa nafsadeeda faj'a inay kada ku noqotay min alaain saddex waxyaabood bayna alaain saddex waxyaabood baynkooda inay faj'a u tahay ay horteeda taalo umu xabiiba saddex waxaan ahayn oo hadda u furan ma jirto fa imaa an tastajiiba lizawjihaa inay odageeda ajiibto ay hadalkiisa yeesho alladii kaasoo jacala gudagalay yulixu inuu ku celcelinayo ku adkaynayo fii dacwatihaa ugu yeritaankeedii ila tanasuri nasraani noqoshada inay diinta nasraano odayga nasaaro uu odayga uu ugu wacaayo inay bal iska ajiibto waa mid wa bidaalika taana tartaddu waxay noqonaysaa inay ka ridowdo ayadana can diinihaa diinkeeda waciyaadu billaah waalciyaadu billaahi ilaahay baa laga magan galaa oo watabawa-u markaa ay u diyaargarowdo biqisya dunya hoog adduun iyo wa cadaabi alaakhira cadaab aakhiro waa taa haddii ay ajiibto oo arrintaa ay yeesho oo ninkii ay ka ogolaata inay nasraani noqotoy diintaa gasho waxay noqonaysaa inay ridowdo wabidalika tabtaddu waayo inay ka laabato can diiniha waalciyaadu biاllaah islaam adoo qaatay oo dhandhamiyey inaad ka laabato wax ilaahay laga magan galo subxaana wa tacaala tabawa taasi waxay u horseedaysaa oo ay dejinaysaa bikhizyi اdunya waa hoog adduun iyo cadaabi اlaakhira waa midda koowaad wahwa taasna amrun amar waaye laa tafcalu aysan samaynaynin umu xabiiba walow mushita xataa haddii loogu shalleeyo laxmuhaa hilibkeeda can cadmihaa lafteeda biamshaatin shanlo oo min xadiidin bir ah xataa haddii shanlada fargeetada dhulka lagu xaaqo inta la keeno hilbaheeda iyo lafaheeda loogu shanlayo lagu jeexjeexo waa waxaysan samaynaynin waa arrinta koowaad waa waddada u furan waa imaa ta labaad waa imaa in an tacuuda ay u laabato ilaa beyti abiiha gurigii aabbaheed oo fii maka maka ku yiilay wahwa asagoo maa zaala uusan weli ka zulin qalaca inuu qalco u yahay iyo meel asaas u ah ashirki meel qalco ah oo shirkiga khallaca u ah asagoo markaa ah meel gabaati ama xusuun ah ama qalcad ah ama cimaarad weyn oo shirkiga u sugan inuu yahay guriga noocaas ah oo fatacisha fii ay isaga dhex noolaato maqhura ayadoo qahran ayadoo la qahrayoo aad i aad maqhura u ah maqluuba looga qaalib noqday can diinihaa diinkeeda way hadday meesha ku laabato way ku qasban tahay inay qahranaato inay dullaysnaato loogana guulaysto diinkeeda oo markaa ay raacda aabbaheed waa midda labaad midda saddexaad wa imaa an tubqiya fii bilaadi alxabasha inay iska joogto dhulka xabasho waxiidatan shariidatan ayadoo keligeed ahoo fog shariidoo dhulkeedii ka fog laa ahla lahaa walaa waطana walaa maciin saddexda aan markaa lahayn ehelna ma lahan wadanna malaha ay ku dhalatay wax maciin ahoo taageeroo gacan siinayana inuusan markaa jirin saddexdaa mid ka mid ah inay doorato maa ee wax kaloo hadda umu xabiiba u furan iyo albaab u furan ma jiro kow inay ninkeeda oggolaato inay ninkeeda raacdo inay ninkeeda amarkiisa qaadato diintii uu galay ay la gasho waa waddada koowaad laakiin taa way la tilmaamayo wax suuragelaya ma aha ta labaad inay iska soo noqoto oo ay haddana ku soo laabato gurigii aabbii ay ka carartay oo weliba qalacaadkii shirkiga weli ku suganoo aan weli isagan islaamkii soo gelin ayadoo maquuroo dullaysan tu maqluuboo laga adkaadayo diinkeedii dushiisa looga guulaystay ayadoo ah waa midda labaad ta saddexaad inay baaqi ku ahaatay ku sugnaata dhulka xabasho ayadoo keligeed ah la furo shariiddo ayadoo ah ehelkeedii ka fog waddankeedii ka fog maciinii waxay haysataan markaa la jirin faaaharad waxay dooratay maa fiihi wixii ku dhex sugnaa rida allah ilaahay raadiyaashadiisa caza wajalla calaa ma siwaa wixii ka soo haray maxaa raadiyaashada alla ku jiraa bal inay diinteeda isaga sugnaato ay ehel la'aan iyo maal la'aan iyo maciin la'aan ay dhulkaa fog ee maka ka fog isaga noolaato ayadoo waxiida ah taasay markaa dooratay waasmacad waxay go'aan ku gaartay cala albiqaa inay isaga nagaato fi lxabashati dhulka xabasho xataa ya'tiya allah ilaa ilaahay uu kala imaanayo bifarajin min cindih faraj asaga xaggiisa ah ilaa ilaahay faraj iyo makaanu fur u sameeyo ilaa ilaahay subxaana wa tacaala makhraj u sameeyo ilaa faraj u yimaado bal ha layska furo inay ninkaana faraha kala baxdo bacdamaa si kasta wax loogu sheegay oo ay diiday oo u diiday oo si kasta loo waaniyey intaa kadibna riyadii ay aragto alla tusiye xaqiiq ay noqotay uuna ku ilxaaxinayo ku adkaynayo naa khamrada cab ee diintaa ka soo noqo waxay aafaratay dooratay umu maa fiihi rida allah waxa ilaahay raadi ahaashadiisa ku jira caza qaalib ahaa oo wajalla weynaaye calaa maa siwaah wixii ka soo haray waasmacad waxay go'aan ku gaartay ikhraaratay cala albiqaa'i inay iska joogto fi lxabasha xataa ya'tiya allah ilaa ilaahay bifarajin min cindii uu kala imaanayo lam yail maba dheeraaninba lam yail limaysan dheeraanin intidaaru ummu xabiiba ummu xabiiba sugitaankeedii ay sugaysay ilaahay naxariistiisii ee farajkiisa kaiiran wax badan wax badan maba suginba oo ma dheeraanin falamaa goortii in inqadad ay dhammaysatay ciddatahaa ciddadeedii oo min zawjihaa zawjkeeday ka cidda tirsanaysay alladii kaasoo lam yacish aanba noolaanin bacda tanasurihi markuu nasraaniyoobay kadib ilaa qaliilan wax yar maahane xataa ataaha alfaraju farajkii waa markaa u yimidba ninkiisaa ahaa wax badan muusan noolaanin waayo wuxuu yidhi diinta islaamka iyo diinta ee nasraana isku barbar dhigay diintani waa diin xor ah buu yidhi qofkii raba inuu khamr wuu cabaya qofkii raba inuu zinatuu zinaysanaya cid wax dhahaysaayo ma jiro sidaa darteeda waxaan ogaaday diintiina islaamku inay tahay diin xirxiran oo ad adag ha samayn ha cunin ha cabin ha yeelin saa waaya xaaladeeda yaa wax kasiiraha cunin wax ka saacabin yaa dhahay macabiis yaa dhahay in allaala inta khabaa'ista ahe qurankeee nafsaga naftiisa dhibka u ah bay diinta u diiday wixii tayibaad ah oo wanaagsanaan oo khayr badanna way amartay diinta markaasuu saa u arkay ilaa dukaamada khamrada lagu cabo uu ka soo korkici waayey habeen iyo maalin buu meesha fadhiyaa ilaa uu u dhintay siday eeyuhu u dhintaan markii dambe wax badan maba sii noolaaninba wax badan ma uusan sii noolaanin iyaduna cidday u gashay geeridaa uu geeriyooday ka bacdi falama inqadad mar allaala markay u dhammaatay ciddadeedii oo min zawjihaa ninkeedii alladii lam yacish aanba sii noolaanin bacda tanasurihi nasraaniyoobitaankiisii kadib ilaa qaliilan in yar maahane xataa ataaha alfaraju farajkii baa markaa u yimidba faraj ayaa markaa u yimidoo waxaa u yimid ilaahay subxaana wa tacaala faraj uu markaa ugu talagalay khayr iyo wanaag baa u yimid falaqad jaa'ahaa waxaa u yimid umu xabiiba assacdu baa u yimid liibaan sheege guul wade khayr wade wax noocaas oo kale ah laba shimbir bay dadku kale isticmaali jireeno shimbir shimbir khayr lagu magacaabi jiro shimbir malab la yidhaahdo iyo mid sharsheegay dadku ku tilmaami jireen oo gumayska waxyaabaha lamidka ah guri allaala guriguu soo dega neefaa lagu qali jiray haddii kale waxbaa go-aaya waxbaa baaba'aya waxbaa dhimanaya xerada ariga hadduu ku dawaan xabad loo bixiyaa oo loo qalaa haddii kale waa israacraacaya wax noocaasay dadku aaminsanaayeen laakiin umuxabiib waxaa u yimid guulshee guulsheegii baa u yimid guulwade ayaa u yimid oo yardis ee bitinahaya macnaha rufuuf samaynahaya oo bitinaya oo aad iyo aad u dhaqdhaqaajinahaya biajnixatihi garbihiisii azumradi ee zumradka ahaa garbihiisii ayuu markaa dhaqdhaqaajinayey garbahaasoo qurxoonta badnaa ee lagu qurxiyey alkhudri ee cagaarnaa fawqa beytiha gurigeeda dushiisa ayuu ku soo degay uu u yimid gurigii almaxsuuni murugyada jirtay gurigii tiiraayada iyo murugyada lahaa ilaan gurigaa waxaa ku jirtay gabar aad u murugaysan oo ilaahay farajkiisa sugaysa subxaana wa tacaalaa calaa kayri miicaad ayuu sacdigaa u yimid miicaad iyo ballan la'aan ayuu markaa ugu yimid wuxuu fardhinahayey garbihiisuu saa u batinahayey kaasoo bishaarada iyo khayrka waday ee cagaarkaa ah haddana bishaaro cagaaran ayuu markaa waday wuxuu ku soo degay fowqa baytihaa gurigeeda korkiisii gurigii almaxsuuni murugyada u saaxiibka ahaa calىa hayri miicaad fafii daati اduxaa barqan barqooyinka u saaxiibka ahaa barqadaasoo mufadalin asana iftiinkiisa iyo bidhaanta uu leeyahay aad mooddo sidii qalinka oo kale mufadal ah fido oo kale aad u mooddo iftiinkiisa iftiinkiisa fidda oo kale markaa ah dalqi lmuxyaa wejigiisana uu iftiimahayo ilaan maalintii waxaa laga dhigayaa bacdamay bishaaro u imaanayso maalin iftiimaysa oo wejigiisa weji furxoon uu markaa yahay ayaa uriqa waxaa lagu soo garaacay calayha dusheeda albaabu albaabkii albaabkii baa lagu soo garaacay umu xabiiba falamaa goortii fataxatu ay furtayna fuuji'at waxaa soo keliyey oo isla markii u timid biabarahata gabadha abaraha lagu magacaabo waa wasiifati najaashiyi najaashi shaqaalihiisii qaaska ahaa wasiifo macnaha najaashi baa waxay u ahayd khaadimtiisii qaaska ahayd najaashi oo maliki alxabashati xabasha boqorkeedii ahaa faxayatahaa way salaantay biadabin si aadaab ay ku dheehan tahay ayay u salaantay wabishirin bishaarana way u bixisay oo way u bishaaraysay wasta'danat waxay fasax ka qaadatay biاdukhuuli calayha inay u soo gasho bishaaro kadib wa qaalad waxay tidhi ina almelika boqorka yuxayiki wuu ku salaamayaa boqorkiibaa salaam kuu soo diray wayaquulu laki wuxuu ku leeyahay inna muxammadan nebi muxammed rasuul allah rasuulkii ilaahay qad khaطabaki linafsihi naftiisuu kuu soo doontay salى اllahu calayhi wasalam bishaaro kabiir ah waman yattaqi اllaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xayثu laa yaxtasib khamre cab buu kula berberyootamayey imtixaan baa walaala laismarsiinayaa waayo cidlay tahay see yeelaa odagii baa yidhi haddaad dhahdo dhibkeeday tahay see yeela odagii baa yidhi odagii baa yidhi haddee wax xaaraama tahay oo rabbi subxaana wa tacaala khayr iyo wanaag uu sameeye yidhi aan ahayn shar ilaahay diiday ay markaa tahay haddaad ku raacaysii haddii kalun baa lagu fiirinayaa ilmo badan baan haystaa haddaan diida see yeelaa dhibiidbashaa la kulmayaa gabadhan allay dooratay subxaana wa tacaala rasuulkay ka dooratay wixii ka soo haray bishaaradii u timid fiiri boqorkaa salaam kuu soo diraya waa najaashi wayaquulu laki wuxuu ku odhanayaa muxamed oo rasuul ilaahay ahaaba naftiisa kuu soo doonay nebi moxamed baa ku raba sala allahu calayh wasalam wax sahlan maaha walaalayaa ilaa heer ay ka mid noqoto ummahaadka mu'miniinta ah wa inahu rasuulku bacaha wuxuu u soo diray ilayhi boqorka xaggiisa kitaaban warqad wakalahu fiihi uu asaga wakiil uga soo dhigtay biayacaqida inuu ku soo xiro lahu asaga calayki dushaada nebiga in adiga lagugu soo xiro ayaa najaashi warqad loo soo qoray oo nebiga wakiil ka soo dhigtay ee fawakilii adigana wakiil samayso cankii xaggaaga wakiilkaaga ah man tashaayini ciddaa doonto intaa muslimiin ahee meesha joogtaa iyo cid allaala cidda ku xigtaa ka soo samayso wakiil nebiga wuxuu wakiil ka soo dhigtay najaashi istataarad way duushay umu xabiiba faraxan farxad wax lagu farxo way tahay wax lagu farxa ayay xaaladaa tahay farxad aad i aad u daran ayaa qalbigeedii galay wahatafad way dhawaaqday wahatafad way qaylisay way codaysay basharaki illaah bilkhayr khayr allah kugu bishaareeyo basharaki اllaahu biاlkhayr waa gabadhii meesha joogtay khayr ilaahay ha kugu bishaareeya wadafiqad waxay guda gashay umu xabiiba takhlacu inay bixiso maa calayhaa wixii korkeeda ahaaday oo min alxunani wax laisku qurxiyo ah ama dahab ah ama dayman ah ama sawaxun wixii saarnaa korkeeda inay sii siibaysay bilowday fanazacad waxay siibtay siwaarihaa jijimaheedii وacطatهmaa waxay siisay لabrahةa gabadhii bishaarada u keentay uma alxaqtuhumaa waxay haleelsiisay haddana oo ay ka dabageysay waxay ka dabageysay bkhlaliha bkhalaakhilihaa waxyaabaha gabdhaha ay lugaha ku xirtaan waay ee quruxda badan asagana kaana way bixiso way ka dabageysay uma tabacat daalika waxay raacsiisay biqurطayhaa dhega dhegaheedii wa khawaatiimihaa faraatiyaalkeedii kulli waxaysoo dhan inayd bixinayso maba is-ogaba farxaddu markay kaa badato waa shay aad iyo aad u cajiib badan wixii oo dhan inay bixinaysay guda gashay walow kaanat hadday ahaan lahayd tamliku mid haysata umu xabiiba kunuusa addunyaa kullaha kaydadka adduunka iyo kunuusta adduunka oo dhan laacadadhaa way siin lahayd lahaa gabadhii fii tilka laxda laxdadaa lagu jiray xilliga ay sugnayd ay saa bishaarada iyo farxadda qalbigeedii uga buuxay haddii waxa adduunka yaaloo kunuus ah oo dahab ah oo dollar ah oo kayd ah agteeda ahaan lahaa maba dareenteena way bixin lahayd saasay u qufi lahayd dhammaan uma bacdi qaalat lahaa waxay ku tidhi laqad wakaltu waxaan wakiil ka dhigtoo wakiil iga ah canii xaggayga khaalid bin saciid bin alcaas ninka lagu magacaabo fahwa aqrabu الnaasi ilaya waa ninka dadka iigu dhow inta meesha markaa joogta muslimiin ah dhinkaasaa dad ixigoo dad iigu dhow bay tiri asagaan markaa wakiil ka dhigtay asagaana wakiil ii ah asaga ayay tilmaantay wakiilatay gabadhii wa fii qasri najaashi qasri najaashi qasrigiisii ilan qasri kastii nin kastoo madaxa qasri leeyahay asli boqortooye ayuu leeyahay araabid raabid ka ahaa calaa raabiyatin meel raabiye ah oo sarraysa raabiyati shajaro ah. geedaheedu ay sarreeyaan buu ku yiilay qasriga najaashi raabid buu ahaa meed sarraysa oo taag ah meelaha raabiyooyinkaee geedaha ayuu u dhowaa uu ku yiilay saasuu markaa ahaa qasrigii najaashi meeshaasuu markaa ku yiilay mudila ayuu ahaa mid ku yaala meesha oo haraynaya dilaalinaya calىa rawdatin ama mudilatun buu ahaa meel ka soo hor jeeda dheh calىa rawdatin beer oo min rayaadi اxabasha xabasho beeraheedii annadiratii quruxda badnaa ah meesha qasriga najaashi meel aad yaad u fiican buu ku yidhi doog fara badan leh geedo fara badan leh haddana raabiyad ahoo aad u sarayso muطilatun ka soo hor jeeda calaa rawdatin beer kale oo min riyaadi اxabashaa nadira beeraha ugu qurxoon oo daawashada loo taga eh, xabashada beeraheeda markaa ka mid ah wa fii axadi abhaa'ihi daarado buu lahaa markaa daarooyin fara badan daarad daarad daarado fara badan buu lahaa mid ka mid ah daarooyinkiisii alfasiixati ee waasica ahaa almusdaanati ee la qurxiyey lagu qurxiyey binnuquushi ee naqshado alzaahiyati ee aad u qurxoon nuquush waa mar alaala marka derbiyaha waxyaabaha lagu naqshadeeyo ee lagu sameeyo fadaarad ka mid ah daaradihiisii waasica ahaa ee la qurxiyo naqshado lagu qurxiyo derbiga naqshadahaasoo zaahiya ahoo aad u qurxoon almudaa'atu lagu iftiimiye bisuraji faynus yaalo faynuusyahaasoo annuxaasiyati naxaas laga sameeyey faynuusyaal waliba maar laga sameeyaa lagu qurxiyey oo lagu iftiimiyey alwadaa'ati oo aad u iftiin badan almafrushati la goglay oo lagu fidiyey bifaaqiri raashi lagu fidiyey katiifadaha kuwa faakhirka ah ee ugu sarsareeyey ugu qaalisan yaa ijtamaca waxaa isugu yimid oo ku soo aruuray wujuuhu saxaabati asxaabta wejiyaalkoodii nimankii saxaabada wujuuhda ahaa ee akhyaarta ahaa meeshaasay ku soo aruureen saxaabadii almuqiimuuna ku nagaa oo deganaa fi lxabashati dhulka xabasha wa calaa ra'sihim ninka ugu sarreeyey ugu weynna ama madaxooda jacfar ibni abi aalib uu markaa yahay wa khaalid bin saciid bin alcaas oo ay oo maxabibo wakaalatay wa cabdullaahi bnu xudaafa assahmi baa ku jiray wa gayruhum iyo dad kayrkood ah liyashhaduu say u goobjoog uga noqdaan oo ay u soo xaadiraan caqda ummu xabiibata binti abi sufyaan ummu xabiib binti abi sufyaan caqdigeedii waa nikaaxeedii loo guurinayey calىa rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulkii ilaahi falamaa goortii igtamala ay ku soo aruureen oo soo dhammaystirantay aljamcu quruurkoodii waa markii dadkii ay wada yimaadeen macnaha tasadara wuu fadhiistay ama waa istaagay annajaashiyo najaashi almajlisa majliskii buu soo fulay kor buu isku soo qaado wuu istaagay wa khaabahum waa u khudbeeyey faqaala wuxuu yidhi axmed ullaha allan mahadinaya allihii alquduus ahirnaa almu'min mu'minka ahaa u rumaynahay mu'miniinta wuxuu u ballan qaaday aljabbaar allaha jabbaarkii qasbidda badan wa ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ila allah alla xaqnimo lagu caabuda inuusan jirin ilaa ilaahay mooyaane wa anna muxammadan nebi muxammedna cabduhu addoonkii allah inuu yahay iyo wa rasuuluhu rasuulkiisa wa annahu nebi muxamed huwa alladii kii inuu yahay bashara bihi bishaara ahaan uu u sheegay ciisa bnu maryam ciisihii maryam canugiisii ahaa waa midkuu bishaareeyey sida ilaahay tilmaamay waid qaala ciisa bnu maryama yaa bani israa'iil inii rasuulu اllahi ilaykum musadiqa lima bayna yadaya min الtawraaة wamubashira birasuuli ya'tii min bacdi ismuhu axmed waxaan idiin bishaaraynayaa rasuul ani gadaashay imaan doonaa magaciisana axmed la yidhaahdo ama bacd intaa kadib faina rasuula اllahi rasuulkii alla salى اllahu عalayhi wasalam alaba minii wuxuu iga soo codsaday an usawija inaan u guuriyo ummu xabiiba binti abi sufyaan faajabtuhu anna waan ajiibay ilaa maa alaba wuxuu nebiga iga soo dalbay uu iga soo codsaday wa waxaan meher uga dhigay niyaabatan canhu anigoo asaga wakiilkaha rasuulka arbaca mi'a diinaarin afar boqol oo diinaar oo dirham afar boqol oo diinaar ayaan uga dhigay buu yidhi meher afar boqol oo diinaar oo dahaban dahab ah intaasaan mehir uga dhigay waa calaa sunnati illaahi wa rasuulihi sunnada alle iyo tan rasuulka ayaan ugula mehriyey rasuulka sala allahu calayh wasalam gabadha umu xabiiba uma ka bacd sakaba wuu daadiyey oo wuxuu ku shubay addanaaniira danaaniirtii bayna yaday khaalid bin sacad bin alcaas waa ninkay wakaalatay wixii meherkeedia ah inta lasoo qaaday ayaa saa loogu daadiyey meherka xilligaasaa ugu wanaagsan in laiska bixiyo waa xilliga ugu fiican laakiin gabdho oo iyo naago oo meher deena lagu guursaa naqaana annaga meherkeen o dhan waa wada dayn qaali kasta fiir markuu wax meherinaayo ma arkaysid qof yidhi meherkeygii waa kanaa intaa wax la meherinayo inta aan ka qayb galnay hal nin oo inta gabari tiri kun dollar waay meherkeyga ciso inta u tiriya miiska u saaray carabta waa laga yaaba waa laga helaa way dhacdaa inta badan waana shay xaqiiqo ahoo waxayba aaminsan yihiinba xaqiiqduna ay tahay waxa gabadha farjigeeda lagu bannaystaba inuu meherku markaa yahay xaaladda marka gabdhihii oo aan aasan diintana u fahamsanayn ninkii la yidhi maalin buu masaajidka ka dhegaystay in meerka naagaha la siiyo ayaa fiicanoo saa waayo shiikii akriya wuu baxay waxeedii buu u diyaariyu yidhi walaalay kaale meerkaagii waa kana way isku naxday baa la yidhi way nacdayba maxaa ka wadaa balay furi rabaa bale waxay rabaa marka ma naqaano annaga meel la bixiyaba waayo gabdhaheenniina waa sidaa raggeenniina waaba sidaaba marka saa darteed inay gabdhuhu bartaan waa lagama maarmaan qaar raga kamid a yidhahdeen inta badan gabdha waxaa ayaan loo sheegay sheegaan noogu soo jeedinina intaana waa khiyaano kale noqonaysaa waaatu nisaaa saduqaatihina nixla walaalaya dumarka siiya meherkooda waa nixl waa waxa keliya adduunka ku leedahay waxa uga nocmacaan badan oo uga xalaal badan meherkeeda ma jiro in allaala inta shukaansiga uu socdo wax buu keenaa ninka fiiriya walaalayaal idinka meesha wax uu soo iibina saacad waa keenaya faraati wuu keenaya dhegdheguu keenaya waa saaca meherkii ma jiro wax mehera mala waxaan aan ilaahay ba xujo u dejinin oo wax ayiin iyo meelay ka yimideen aan la arkinba waa la bixiyeye meherkii maxaa loo bixin waayo waa dhibaatadeeday leedahay sidaa darteed baa wax allaala wixii uu keeni karo habeen casho ha keeno habeen safaleyti ha u keeno habeen kobo ha keeno xaaladda waa sidaa xataa waxaad arkaysaa gabdhaha gobol mida waciyaadu billaah inta ugu faraha badan qaasan kuwayna halkaa joogaa waxayba u aaminsan yihiin ayadoonan rabin ninkii aroosna kama rabto gabdhaha saaxiibada uga sheekaynaysaa maxaa iga jiro guurka ma rabe intaan ka cuni karaan ka cunaya gabdhadhaha ayaa jiro walaalaya nimayo is ilaaliya intaan ka cuni karaan ka cunaya maalinta ugu dambaysay xaqiiqdu gaarto ma dhaqaaqays hadda inaan ku mehri hadduu dhaho waxay leedaha maya kuma rabin mee soo wacday tiri intaasaan ka cunaynin waana diiday wuxuu leeyahay iisoo gud xoleeygii ma igu leeyahay base maya su-aalahaan bay usoo sheegayaa marka waa dhibaato <clears throat> aad iyo aad markaa u weyn raggii dumarku dhib bay isku qabaan dhallinyarada khaasatan aad iyo aad ha loo dadaalo waxaan aad ku qufayso marka hore guri geyso kolkaa cashada u fiican u keen safaliytig u keen habeenkaa waxyaabaad u keeni karta u keen maalintuu meersado dagaal baa bilaabanaya walaal waxaas odana naa iga aamus mahaayee oo shalab waad haysay markaa shukaansanays hadda maxaa weyn weysay waa dhibaato aad u badan ayda laftigeeda marka ilaahi laga baqo subxaana wa tacaala calaa sunati اllahi warasuulih uma sakaba waa shubay danaaniir danaaniirtii bayn yaday khaalid bin sacd ibn caas uu ku shubay wa hunaa qaama khaalid isla markii khaalid waa istaagay faqaala wuxuu yidhi <clears throat> alxamdu lilah allah iska mahadleh axmidu waan mahdin waastaciinu waan kaalmaysanay waastakfiruhu waan dembi dhaaf weydiisanoo waatuubu ilayhi xaggiisaa ku laaban waashhadu waxaan qirayaa ana muxamada cabduhu warasuuluh arsalahu inuu ilaah la soo diray nebi moxamed bidiini اlhudaa wاlxaq diin hanuun iyo mid xaq ah liyudhiraw suu uga daahiriya cala diini kullihi diimaha oo dhan walow kariha alkaafiruun gaaladu haba diidaane amaa bacdu intaa kadib faqad ajabtu waan ajiibay anigana alaba rasuuli illaahi rasuulka dalabkiisii sal allau alayh wasalam wazawajtu waan u guuriyey muwakiratii anigoo wakaalata muwakila u ah wakiil u ah umu xabibata binti abi sufyaan fabaaraka allah allah u barakeeyo lirasuuli fabaaraka allah lirasuulihi rasuulkiisa bizawjatihi sawjadiisii xaaskiisa wahanii'an bogaadsina le umu xabiibu u sugnaaday bimaa kataba allah wixii ilaahay lahaayada uu qoray oo min alkhayri khayr ah nebi moxamed oo ku guursadaa wax ka khayr badan markaa ma jiro uma kabacdi xamala almaal maalkii buu xambaaray wahama wuxuu damcay an yamdiya bihi inuu la dhaqaaqo ee uu u geeyo ilayha gabadhii faqaama asxaabuhu asxaabtiisii saxaabadale way istaageen liqiyaamihi markuu isagu istaagay wahamu waxay damceen bilinsiraafi aydan inay gadoomaan marka lacagtii meerka waa la soo qaaday uma xabibaa loo wadaa waa la soo kacay faqaala lahum الnajaashi baa wuxuu yidhi ijlisuu war fadhiista xaggee loo socdaa buu yidhi faina sunaةa الأnbiyaa إidaa تزawajuu ay yuطcimuu طacaama sunada ambiyada maxay ahayd haddii meher dhaco in cunto la cuno shay muhiim ah waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa waa weliima cursa waa shay muhiim ah arooska weliba aayadaha qur'aanka ee axaadiistu waxay tilmaamayaan haddii lagaa waco oo aad diiddo inaad ilaahay caasisay subxaana wa tacaala amase aada nebiga caasisay sal allahu alah wasalam shayga arooska la yidhaahdo waa shayga ugu qiimaha badan laysugu waco hadduu munkar jiroy kooxi ciyaarayso waa mawduuc kale tag haddaad celin karta celi haddaad joojin karta jooji haddii kale ka soo tag haddaad awood u lahaynna ka cudur daaro qofkii laakiin hadduun munkaraadna jirin walaalka inaad garabkaaga garabkiisa istaagto waa shay muhiim ah reer mar alaal markay aroosku diga waxay yidhaahdaan ogow ma ahe imow waaye saasaa qofka loogu sheegaa ogow ma ahee waa imow macnaha waa inaad timaadaa waayo arooska gabadha markay kuu soo degto waa inaad garabkeeda buuxin kartaa waa shayga ugu muhiimsanee loo baahan yahay waa shacaarka la rabo in la muujiyo sidaa darteed ayuu najaashi yidhi xaggee u socotiin nebiyada sunnadoodu waxa waaye haddii la guursaday guursadaan in tacaam la cuno cabdiraxmaan ibnu coof muxuu rasuulku ku yidhi baaraka allaahu laka awlin walow bishaat ilaahay ha kuu barakeeya xaaskaad guursataye weliimo u sameey riba ha ahaatee wax un qal xataa laba iyo saddex iyo afar haddaad awoodi weyso hal xataa u qal riba xataa ha noqoto marka inta bal israafkun baa la diidaa maahane arooska in wax la gowraco dad loo waco la faraxtamo wax dhibaataa kuma jiro dadka haddii inta toban neefa loo gowraco wax la daadiyo iyo wax qashin lagu shuba la weynaayo dadku ay cunayaan dhib israaf ma aha walaalayaal mar walba waxay ku xidhan tahay sida dadka ay kaaga soo qaybgelayaan laakiin annagu israaf baa naqaanaa marka hore meel baa la kiraynayaa oo canuga dhasha iyo ka dhala doona ilaa isi soo gaaraan lagu nafaqayn karay waa meesha arooska lagu dhigaya keliya lagu bixiyaa dhibaato ta labaad dhulka waxa lagu goglaayay iyo waxyaaba meesha la saaraayo toban qofood iyo labaatan qofooda waxaa loo gowracayaa shan neef oo ari ah xaaladaha noocaasa israafkaa la diidayaa laakiin farxadda aroosku in laga qayb gala aad bay markaa u wanaagsan tahay طacaam in la cuno wadacaa lahum biطacaam buu ugu wacay faakala اlqowm qoomkii way cuneen uma اnfatuu kadibna way soo yaaceenoo waa laga soo kala tegey qaalad umu xabiib waxay tihi falamaa wasala اlmaal maalkii markii ilaya xaggayga uu soo gaaray xoolihii markii heshay arsaltu ilaya arsaltu waxaan u diray ilaa abrahati abrahay weli ay daba joogtaa ilan bishaaro fiican bay u keentay allatii ile waa tii basharadii iigu bishaaraysay khamsiina mifqaala min adahabi konton mifqaal oo dahaba ayaan u diray bay tiri wa qultu waxaan ku idhi innii anigu kuntu waxaan ahaa acdaytuka midku siiyey mima maa acdaytu wixii aan ku siiyey xiina basha xiina basharatnii markaad iigu bishaaraysay walam yakun cindii ma aynan ahayn agteeda yooma idin maalintaa maalin wax maala ma haynin dhegedhege iyo faraati un bay siisay laakiin markii dambe way ka dabageysay famaa huwa kama soo wareegin ilaa qaliil wax yar maahane xataa jaaad ilaa ay ii timid abarahata gabadhii abraha ahayd ilaya xaggayga waradat waxay igu soo celisay adahaba dahabkii وأkرaجaت waxay ii soo bixisay oo kale xuqan weel yar oo فيihi الxula uu ku jiro qurxdii waxyaabihii laisku qurxinaya dahabkii اladيi kuntu ana acطaytuhaa mid siiye iyaha saga faradadhu ilaya way ii soo celisay aydan sidoo kale waqaalad waxay tidhi ina almelika boqorkii qad cazima wuxuu amray uu go-aan ku gaaray calaya korkayga ku adkeeyey allaa akhada inaanan qaadanin minkii xaggaaga shay waxba boqorka ay dhahay waxaad ka qaadan karta ma leh waxaad qaadatayna cidi waqad amara wuxuu amray nisaa'ahu dumarkiisii najaash xaasaskiisii an yabcahana inay kuu soo diraan laki adiga bikulli maa cindahunna wax kastoo agtooda ahaaday oo min aiibi udug ah uunsi ah waxyaaba lasguriga lagu carfiya inay aroos bay gelaysaa ayaduna waa safar gabadhi falamaa mar allaala markii kaana lqadu subxii la gaahay jaa'atnii waxay ila keentay ii keentay biwarasin waras wacuudin cuud wacambarin iyo cambar waxyaabaha laisku qurxiyo iyo waxyaabaha guryaha lagu carafsado wixii bay ii keentay uma qaalat lii waxay ii tidhi inna lii cindaki xaaja hal arin baan kaa rabaa markaa way bixi rabtaa amaxabiiba madiinay usoo laaban rabaa hal arin baan kaa codsanaya faqultu waxaan idhi wamaahi waa maxay faqaalad waxay ii tihi laqad aslamtu horta waan islaamay ogow watabactu waxaan raacay diina muxamedin nebi moxamed diinkiisa faqra'i iga aqri cala nebiy nebiga minii xaggaygu iga gaarsiiye asalaam salaan iga gaarsiiy bay jiri nebi moxamed igu salaan sala allahu calayhi wasalam way jeclaaneed inay aragto laakiin meel ka fog bay joogtaa aclimii waxaad u sheegtaa anii anigu aamantu billaahi inaan ilaahay rumeeyey wa rasuulihi walaa tansi daalika ha iga hilmaamin ha iga hilmaamin bay tiri arrintaa uma jahazatnii way i way i dhistay macnaha ilan gabar aroosa waayo xinihii iyo waraskii iyo wixii bay u diyaarisay uma intaa kabacdi inii anigu xumiltu ilaa rasuuli illaah rasuulkaa lay xambaaray oo nebiga yaa loo gelbiyey falamaa laqiitu markii aan la kulmay nebigana akhbartu waxaan uga sheekeeyey oon u sheegay bimaa kaana wixii ahaa oo min amri اkhidbati doonashada arinteeda wamaa facaltu maca abrahata wixii ay la samaysay abraha oo aqraartu waxay kaga akhrisay ka gaarsiisay minhaa xaggeeda rasuulka aلsalaamu salaam fasura wuu ku farxay bikhabarihaa qabarkeeda wa qaala wuxuu yidhi wacalayha aلsalaamu nabadgelyo korkeeda ha ahaato waraxmat اllaahi raxmadda alle korkeeda ha ahaato wa barakaatuhu barakooyinka allana korkeeda ha ahaato umu xabiiba nasiib bay yeelatay ilaahay bay dooratay subxaana tacaala nebi moxamed bay zawj u noqotay ama zawjad nebi moxamed bay u dhaxday sala allahu calayhi wasalam ummadoo dhanna muminiin bay mu'miniintoo dhanna hooyay u noqotay qof kasta ama gabar walba oo nebiga zawjo u noqota waxa xaqiiqo ah awjaadkiisa jannada inay markaa ka mid yihiin waayo markuu nebigu dhinto waxaa mamnuuca dumarkiisa in la guursado dadka mu'miniinta ahaa meeshaasaa uga baxnay umu xabiiba qisadeedii macaaneed nin ka daran baa noo imaan doonaa waynoo habeen dambiye waxshi bni xarbin haddii rabbi idmo subxaana wa tacaala balse meesha ay noo joogto wabilaahi tawfiiq wallaahu subxaana wa tacaala